بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد casharkeenna labiyo tobnaad ee kitaabka arbiciinka waxaynu ka bilaabi doonaa xadiidka toddobaad ee rasuulku uu yidhi sala allahu calayhi wasalam annasiixatu addiinu annasiixa addiinu annasiixa xadiidku gebi ahaan waaba jumladaasuu ka hadlayaayo aada buu u kooban yahay cashir ahaan marka la eego qaabka uu hadlayo laakiin macnihiisa ayaa ballaadhan afar dhinac ayaynu ugu talagalnay inaynu ka daraasayno xadiidka saxaabiga soo wariyey inaynu sharax ka bixinno isla xadiidka alfaadiisana inaynu sharaxno isla aqwaasha culimada ama xadiidka axkaamta la midka ah ee aayadaha ama xadiidka kalea ah inaynu keenno haddana xukunkiisa saxaabiga xadiidka soo wariyey baynu ka bilaabaynaaye kunyadiisa abi ruqaya baa la yidhaha ruqiya ma aha waa ruqaya qaafku u fadxisan yahay abi ruqaya gabadh inan ruqaya la yidhaa ayuu dhalay inagu qaafka waan kasrinaayo ruqiya ayaynu nidhaahnaa ruqi baynun waa ruqa ruqaya gabadh la yidhaah ayuu dhalay waxaa la yidhi saxaabigani wax caruura inantaasuu dhalay ilmo kaluu dhalayba ma jiro ruqayo oo quluu dhalay waa loogu kunyeeyeyoo abi ruqaya la yidhi waxyaaba badan buu saxaabigani la gaar yahay waxaa la tilmaamaa saxaabigani waa ninka koobaad ee masaajidda laydhka u sameeyey baa la yidhaahdaa waayo xilligii rasuulka laydh ma jirin laakiin faynuusiyada iyo tiriiga masaajidda la keeno iyo saliidda lagu shubo ninkana ugu horreeyey wax masaajid ifiya rasuulku sal allahu calayhi wasalam wuu u duceeyey masjidkeennii waad nuurisaye ilaahay adduun iyo aakharaba ha ku nuuriyo ayuu rasuulku yidhi sal allahu calayh wasalam wuxuuna rasuulku raaciyey haddii aan inan dhali lahaa haddaan inan hayn lahaa buu idhi aan dhalay oo dee aan la qabin waanu guurin lahaa buu yidhi ninka abi abiruqaya ayaan siin lahaa buu yihi nin saxaabada rasuulka kamid ahaay oo meesha joogay ayaa yidhi anaa ilaahay rasuulkiisiiyow ninkaa inan siinaya kolka waxaa la yidhaahdaa waa ninkii koobaad ee masaajidda iftiinka iyo nuurka geliyey ilmihii qurahaayuu dhalay ruqayo ayaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaha waa ninkii koobaad ee nebi maxamed uu xadiid ka wariyo waxaynu naqaanay in rasuulka xadiidka laga wariyo oo la yidhaah sal allahu caleyh wasalam nebi maxamed wuxuu yidhi sidaa iyo sidaa rasuulka ayaa ninkan ka wariyey xadiid markaasuu yidhi rasuulku intuu ummadda iskugu yeedhay uu welibana rasuulku mimbarka koray ayuu yidhi dadow idinma soo ururin cabsi aan qabo idinmana soo ururinin buu yidhi wax warwaro igu furan waxaan idiin soo ururiyey inaan ninkaa tamiimihi waruu ii sheegay oo idinka aan horay idiinku sheegay oo qadiyadda dajaal ku saabsan dajaal inaan qadiyadaa idinka warramo ayaan doonayaa buu yidhi kolkaa rasuulku wuxuu yidhi tamiim wuxuu ii sheegay isagoo soddon nin la socda inay markab fuuleen muddo bil ah ayuu markabkii badda kula lumay jasiirad ayay ku degeen jasaasa ayay halkaa kula kulmeen jasaasa jasaasadu waa wax nool oo madaxiisa iyo dabadiisa aan la kala garanaynin oo dhinac kasta tima ay ka laadlaadaan jasaasadii baa la hadashay way wada hadleen balkaalaya nin halkan joogaan idiin geynaya bay ku tidhi nin meel kaniisad la moodo ku silsiladaysan oo dabo ilaa dacal silsilad lagu wada xidhay ayay u tegeen dajaal buu ahaayo ugu waraystay markaa qadiyadii uu uga warramay ka warama nebigii akhiiru zamanka ma la soo diray ka warama ishii halkaa ahaydee durdurka ahaan jirtay ma durdurba ka warama meeshii biisaan la odhan jiray timir ma leedahay saasuu qadaayaad badan buu weydiinayay ka waraysanayey kolkaa ninkan saxaabigan abi ruqaya dajaal bay la kulmeenay badda kula kulmeen nebi maxamed buu qisadii uga warramay nebi maxamedna ummadda ayuu uga warramay oo dajaalkii aan idinka warrami jiray sidii aan idinku warramay ayuu abi ruqaye iyo soddonkaa ninee la socday ay ula kulmeen bal dhegaysta buu yidhi muxadisiintu waxay ku dareen qadiyad loo yaqaano riwaayat lakaabiri can lasaakiri baa jirta riwaayat lakaabiri can lasaakir waxaa lagu daray nin sheekhihi adigoo arday ah haddaad cilmi barto ood wax u sheegto waxaa la odhanayaa isagoo nin weyna ayuu ninka yar haddana sheekhu ninka yari u yahay riwaayat lakaabir can ilasaaqir nebi maxamed calayhi salaau wasalaam oo rasuulkii ilaahay ah ayaa ninkan abiruqaya ruqaya xadiid ka warinaya kolkaa riwaayatakaabir can ilasaaqir bay muxadisiintu yidhaahdeen dadkii waaweynaayo dad ka hooseeya wax ka warinaya waayo masalada muxadisiintu afar bay u qeybiyeen nin kula derajo ah inaad wax ka wariso xadiikeenii kooaad saddex taabici baa iska warinayey xadiikii kooaadna inama alacmaalu biniyaati saddex taabici ayaa iska warinayey baynu nii taabici baa wariy taabici kalea ka wariy taabici kale way socotaa waxaba la arkay lix dabqadoodoo iska warisana waa la arkay li hal dabqada oo lix nini ay ku jirtana waa la arkay xadiika axaadiista markay culimmadu baadheen waxyaaba badan dabqad qura oo ilaa lix soo gaadha sanadkeegu lix nin ay iskaga wariyeen waa la hayaa haddaba ninka waxa la yidhaha horta ilmo quru dhalay waxa la yidhaha waa ninkii koobaad ee masaajidda ifiyey waxa la yidhaahdaa waa ninkii koobaad ee ummaddeennan xilligii cumar binu khadaab wacdiga u jeedin jiray qisooyinkae ummadihii hore iyo nasraani buu ahaan jiray oo markii hore diinihii hore wax ka yaqaanay kolkaa xilligii cumar binu khadaab intuu cumar binu khadaab idan iyo ogolaansho weydiistay ayuu ahaa dadka dadka wacdiye u qisooda ayuu ahaan jiray xilligii cumar radia allahu tacaala canhu waxaa la yidhaha waa ninka koobaad ragga qaar baa qaba waa ninka koobaad ee nebi maxamed uu war ka wariyey ama xadiid ka wariyey ragga qaarkoodna waxay yidhahdeen taa ha laga daayo wayaa waxa loo hayaa dhacdooyin kale ayaa la hayaa ayay leeyihiin saxaabigani nasraani buu ahaan jiray wuu islaamay sanadii sagaalaad hijradu markii ay sanadkii sagaalaad ahayd ayay isaga iyo walaalkii oo nucaym la odhan jirayba way soo islaameen magaalada madiine ayuu yimid nebi maxamed ayuu intaa sagaalka wixii ka dambeeyey duulaanadii rasuulku uu qaadi jiray ayuu rasuulka la qaadi jiray sal allahu calayh wasalam cumaan markii la dilay cumaan ibnu cafaan markii la dilay ayuu magaalada madiine ka guuray filistiin ayuu u guuray magaalada khaza iyo magaalada qudus tuulo udhaxaysa ayuu degay khaliil bay u dhowdahaynaa waa la yidhaahdaaye halkaa ayuu degay wuxuu ahaa ninkani nin caabida imaamu nawowi kitaabka atibyaan fii aadaabi xamalati lqur'aan wuxuu ku tilmaamay ama uu ku sheegay inuu qur'aanka oo dhan soddonka jus hal ragcada inuu ku dhammayn jiray tamiima daari ama abiruqaya qur'aanka oo dhan ayuu hal ragcad ah ku khatimi jiray ama uu ku dhammayn jiray welibana habeen qura waxaa ninkan la soo wariyaa inuu habeen habeenada kamida fiidkii salaad galay aayaddan qur'aankaa ayuu ku tuko is yidhi am xasiba aladiina ijtaraxuu sayi'aat aayaddaasuu ku tuko is yidhi ilaa intii waagu uu ka dilaacayey aayaddaa unbuu ku celcelinayay oo haysatay aayaddaa ayuu dhaafi kari la'aa wuxuu ahaa nin caabid ah oo ilaahay aad iyo aada ugu cibaadaysta wuxuuna geeriyooday saxaabigu allaha u naxariista eh afartan hijradu markay maraysay afartan ayuu geeriyooday waxaa lagu aasay ee jabriin baytu jabriin meel la yidhaah jabriin ama jibriil meel la yidhaah oo falastiin ka tirsan oo khaliil tuulooyinka u dhadhow lagu tilmaamay inay tahay ama ghaze iyo waxay u dhaxaysaa baa la yidhaahdaa iyo qudus bay u dhaxaysaa saxaabigani nebi maxamed wuxuu ka wariyey sideed iyo toban xadiid axaadiistiisa marka la tiriyo abi ruqaya wuxuu rasuulka ka wariyey waa sideed iyo toban xadiid imaamu muslim saxiixiisa wuxuu ku sheegay hal xadii halkaa xadiioo quruu muslim ku leeyo halka xadiina waa keenan keenan muslim baa warinaya sidaynu ognahay nawowi muslim buu ka soo qaadanaya kolkaa halkaa xadii buu sideed iyo tobanka imaamu muslim uu ku leeyahay bukhaarina wax xadiia kama warinin allaahumma haddii laga tegi waayo bukhaari isla xadiidkanuu wariyey laakiin waa mucalaq cinda albukhaari marka la doonayo mucalaq nin kamid mid ah ayaan shuruudii bukhaari buuxinin nin ka mid ah ayaa shuruudii raggii uu bukhaari ka qaadan jiray cilmiga ee dee uu xadiiska ka warin jiray shuruudii ayuu buuxin waayey kolka cinda albukhaari waa mucallaq baa la yidhaahdaa sideed iyo toban xadiid ayuu saxaabigani leeyahay magiciisa waxaa la yidhaha tamiim ibni ows baa la yidhaha tamiim ibni ows tamiim baa la odhan jiray ina owsna waa ahaa addaariyi addaariyi marka la leeyahay afar qowl baa la yskugu khilaafay ereygan addaariyi ragga qaarkood waa awowgii bay yidhaahdeen waana sida loo badan yahay addaariyi waa awowgii ragga qaarkoodna waxay yidhahdeen addaariyi maba aha dhawaaquye waa addayriyi bay yidhahdeen addayriyi oo alifku waa ya addayriyi dayr waxaa la yidhaha kaniisadda intii uuna islaamin meel kaniisada uu ku cibaadaysan jiray oo dayr waa kaniisadaha ayaa loogu nisbeeyo loogu loogu nisbeeyo addayri waa kii kaniisada ku cibaadaysan jiray islaamka ka hor weeye ama addaariyi waa ninkii daari baa loo nisbeeyo awowgii ah ama addayriyi baad odhanaysaa oo kaniisad ah ragga qaarkoodna waxay sheegeen qowl saddexaad oo adaarayn bayba yidhaahdeenba addaarayn adaarayn qowlkaa saddexaad waa meel dekad ah weeyaan oo eriyadan yaman ka agdhodhow waxaa la tilmaamaa maraakiibta hindiya ka timaada gaar ahaan kuwa cadarka sida ayaa ku soo xidhan jiray daaraynka kolkaa daarayn meeshan waa daarayn oo waxa loo nisbeeyey halkaa maraakiibta cadarka sita ay ku soo xidhan jireen kolka carabta waxaa la ogaaday ninka cadaraha ah ee cadarka ka shaqeeya caddaar waa la yidhaahdaa sidaana daaraynkanna waa la yidhaahdaa oo cadaru u ahaayo dekedii cadarku uu ka soo degayey ayaa loogu magac daray saxaabiga saddexdaa qowl nisbada daari loo yidhi ayay ku saabsan tahay qowl afraad ayaa jira oo nisbada ka hadlay qowlkaasi waa baciid wuxuu qowlkaasi leeyahay addaari waa qabiilkiisii waxaa la yidhi qabiil daari la yidhaahoo la garanayaa ma jira e qowlka qabiilka mooday inaga daaya baa la yidhi can abi ruqayata ninkii abi ruqaya la yidhaa waxaa laga wariyey ama ruqayo aabbaheed waxaa laga wariyey tamiim ibni awsin magiciisu uu ahaa tamiim ibni aws addaariyi ee welibana odayga daari ee awowgii a loo nisbeeyey radiyallaahu allaha raalli ahaado canhu xaggiisa allaha ka raali ahaade eh wuxuu ninkaasi yidhi anna nabiya nabigeennii sala allahu calayhi wasalam sala allaahu ilaahay naxariistiisu calayhi rasuulka dushiisa ha ahaato oo wasallamo welibana allaha badbaadiye ama allaha salaame eh wuxuu rasuulkeennu yidhi qaala wuxuu yidhi addiinu annasiixa buu rasuulku yidhi sal allahu calayh wasalam haddii diintaba la doonayo waxa diin la yidhaahba haddaad doonayso diintu waxay gebi ahaan ku soo ururtay waa nasiixo annasiixa weeyaan diinta gebigeedu waa nasiixa buu rasuulku yidhi sal allahu calayh wasalam jumladani waxay culimmadu yidhaahdeen markay eegeen addiinu annasiixa markay eegeen marka diinta islaamka afar loo qaybiyo jumladani waa qayb ka mid a waa rubucu diin baa la rubucu diin ninka fahma haddaba addiinu annasiixa ninka fahma diinto afar loo qaybiyey qayb ahaan buu fahansan yahay baa la leeyahay diinteenna gebigeeduba waa nasiixo iyo baabax weeyi nasiixo iyo baabax diinteennu wey diintuba waa nasiixo baa la yidhi ereyga diin ihi waa maxay diin diin waxaynu soo dhiganay oo xadiiskii labaad ee cumaran ku soo dhiganay saddex macno oo diinta loo isticmaalo mar diin waxaa la yidhaha xisaabta xisaabta maalinta qiyaamada ama marka la ysxisaabinayo yowm ljaza iyo yowm lxisaabba xisaabta lafteedaa diin la yidhaah faatixada markuu rabbi leeyahay maaliki yowmiddiini waxa wey maaliki yowmilxisaabi wey xisaabta maalinteeda allihii milkisnaa wey diintaa faatixada ku jirtaa xisaab baa looga jeedaa kolka waa daana wuu xisaabiyey oo addiin waa xisaab mar ereyga diini xisaab buu usoo arooraa sidaa faatixada ugu jiro oo kale marna ereyga addiin wuxuu ku soo arooraa saddex arrimood oo laysku geeyey saddexda arrimood waxa weeye arkaanu iyo islaamka arkaanulislaamkii shahaadataynkii iyo salaada oogideedii iyo soonka soomidiisii iyo zakada bixinteedii iyo xajka xajiyadiisi arkaanulislaamka iyo arkaanuliimaanka lixda ah ilaahayood rumayso malaa'igtood rumayso rusushood rumayso kutubtood rumayso maalinta qiyaamood rumayso qadarka ood rumayso arkaanulislaamkii lixda ahaa iyo arkaanulislaamkii shanta ahaa iyo arkaanuliimaankii lixda ahaa iyo ixsaan ixsaan oo ixsaanku ahaa inaad ilaahay u caabuddo sidii adigoo arkaya oo kale saddexdaa marka laysku geeyo ayaa diin la yidhaa sida xadiiska labaad ee malakul jibriil iyo nebigu ay ku wada hadlayeen rasuulku uu yidhi haadaa jibriilu ataakum yucallimukum diinakum waa jibriiloo idiin yimid si uu diintiina idiin baro diinta uu jibriilina baraynaa waxay ahayd su-aashii uu weydiiyey can ilislaam iyo tii uu weydiiyey can aliimaan iyo kii uu weydiiye canilixsaan saddexdaasaa diin laysku yidhaahdaa haddaba ereygan diin ah ee addiinu rasuulku uu leeyahay sal allahu calayh wasalam saddexdaasaa looga jeedaa hadda halkeennin haddaad doonaysa arkaanulislaamkii iyo haddaad doonaysa arkaanuliimaankii iyo haddaad doonaysa ixsaankii intaasiba waxay ku ururayaan waa nasiixo nasiixay ku ururayaanoo adigaagana lagu naseexaynayaa marka diinta qaada lagu leeyahay naftaadaa loo naseexaynayaayo naar baa lagaaga naseexaynayaa cadaab baa lagaaga naseexaynayaa cadho allah lagaaga naseexaynayaa cuquubaa lagaaga naseexaynayaa kolkaa diinta marka la doonayo diinta gebigeeduba waa nasiixo diintana saddexdaa erey ayaa sida xadiidka labaad ee arbiciinka aan ku soo qaadanay lagu macneeyaa macno saddexaad baa jiro ereyga diinihii uu ku soo arooro islaamka ayaa mararka qaar islaamka oo qura ayaa mararka qaar diin loo yaqaanaa walow iimaankuna uu raaco ina diina cinda allahi lislaam diin marka la doonayo ilaahay agtiisa waa islaamnimada uun waman yabtagi kayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin qofka diinteenna diinnimo ninka u dalba islaamka waxaan ahayn ilaahay ka aqbali maayo aakharana kuwa khasaaray adduunkana kuwa khasaaray ayuu ku biiraya haddaba addiin marka la yidhaah oo intaaba wada koobsanaysa diintiiba waa nasiixada culimmada qaar waxay yidhaahdeen nasiixadu waa maxay talo bal diinta waan soo fahanaye ereyga nasiixa ihi waa maxay nasiixo marka la doonayo luqa ahaan haddii aynu ereyga nasiixaa ah eega isnidhaa ragga qaar waxay yidhaahdeen ereygani min annusxi buu ka yimid min annusxi oo nuunka la godo ragga qaarna waxay yidhaahdeen maye e eh, min anasxi buu ka yimid oo nuunka la fadxiyo nusxi iyo nasxi baa laysku qabtay labaduba waa suuragal haddii nusxi la yidhahdo nuunka la godo waa shiilidda malabka la shiilo ama la dhalaaliyo waa dhalaalin malabka marka la dhalaaliyo ee xanjada iyo gowska iyo guushka iyo waxaa laga dhalaalinaya wixii shamac ahaa wixii qardaas ahaa marka malabka laga reebaya inta miidda a miirayo ayaa nusxiga loo yaqaanaa nusxi haddii nuunka la godo waa dhalaalin ama miirid weeye inta miidda alla soo miirayo haddaba talow maxaa la miirayaa nasiixadu hadday mina nusxi ka timid ninka qofka kale la talinaya ama talada iyo diintu waxa ay inoo soo jeedinaysay diinteennu tahay guushkii iyo shamicii iyo waxyaabihii aan nadiifta ahayn oo dhan baa laynaga reebay intii miidda ahayd ee labeenta ahayd ee khulaasada ahayd ee kama kacdaba ama biyo kama dhibcaanka ahayd ayaa la inoo keenayaa kolkaa nusxi haddaynu nidhaa diinteennu iyadaa nasiixa ah kolkaa inta kacaanka ee adduuniya aakharaba wax ku taraysa intaasay diinteennu kuu keenaysaa meeshaa taabata ee diinteenna ka eegtaba nasiixadii way kaaga muuqanaysaa meel alla meeshaad sidaa u egtaba nasiixadii ayaa kuu muuqanayso waad arkaysaa soonkaa aan soomaynana ha ahaadee naseexo adduun ah iyo naseexo aakhara ah oo soonka uu inoo leeyahay oo innaga inala xidhiidha ayaa jira hadday dhakhaatiirtii adduunku heleenay leeyihiin lix iyo toban saacadood jidkan bani aadamku hadduu waxba cuni waayo maskaxda unugyadan jidhkeenne maskaxdu waxay sameeyaan bay yidhaahdeen weyba janji bay sameeyaano way isbedel isbedel bay sameeyaan kolkaa unugyo cusub iyo difaac cusub ayaa jidhkaaga soo gelaya bay ku leeyihiin waa lix saacadood haddii cuntada aad iska dayso toddobiyo toban saacadood ilaa lix saacadood jidhkaagu hadduu waxba cuni waayo caafimaad adduunkiibaad dhallinyar u noqonaysaa dhiig wax badanba wax badanoo dee ama fasahaadu geli lahaa ama xanuuna kuu sababi lahaabaa ayaa kaa baxaya oo meesha ka baxaya riwaayooyinka qaar walow ayna saxiix ahayn waxaban haynaaba suumuu tasixu sooma waad caafimaadaysiine waa la og yahay in soonka lagu caafimaado soonka inuu caafimaad yahay waa la og yahay oo dee waxaynu ognahay ceelasheennan biyahaba haddii biyaha laga guri waayo ama taangigan guriga kuu saaran haddii bishii mar ama dee waqti markuu jiro biyaha laga sii dayn waayo dee taangigu waxawey uu labeenaysanayaayo waxbaa ku dhalanaya calooshaadan haddii xilli aad faaruqisood qallajisood engejiso haddii la waayo oo sanadkii wakhti la wado calooshaada haddii la waayo oo cuntadaasuni ay ku jirto khatarta ugu badan ayaa adduunka laftiisa aakharaba intaan la soo gaadhin ayaa ku soo wajahaya kolkaa diinteennu meeshii aad eegtaba meel alla meeshaad diinteennu ka eegtaba waa nasiixay ka tahay oo sidii ugu habboonayd ee ugu wanaagsanayd ayaa laynoogu soo gudbinaya addiinu annasiixa waa min anusi markaa culimadu waxay yidhaahdeen markaa aynu leenahay min anusxi bay ka timid oo waa miiridda oo inta labeenta ah ayaa ay inagula talinaysaa waxaa la yidhaahdaa ninka kula talinaya waxa weeye ikhlaasu ra'yi sharciga min alishi aragtida aad walaalkaa markuu ninku yidhaha war ila tali oo ii naseexee oo wax ii sheeg markuu ku yidhaa war ninkaan cadowga ahayn baa maanta i naseexe yidhi jar baan uga tallaabsani odhan jar baan uga tallaabsan waa khatarteeda waa dembi ilaahay aad ka gelaysa weeye ilaahay ayaad ka gelaysaa diintiibaad meelka dhac ku samaynaysaa naftaadiibaad dhibaato iyo cuquubo usoo jiidaysaa waayo rasuulkeennu wuxuu ku leeyahay sal allahu calayh wasalam addiinu annasiixa qof haddii uu wax ku moodo oo uu ku yidhaahdo ila taliba hadduu kudha nasiixe iisoo gudbiba hadduu ku yidhaahdo ikhlaasu ra'yi min algishi lilmansuux baa la yidhaahdaa waa inaad ra'yigaagan aad ka soo barax jirto ood ka soo shiisho wixii qishka ahaa ee khayaanada ahaa ee madmadowga ahaa kolkaa inta adigu aad naftaada yeel odhan lahayd uun qofkaa kula taliyo waxaad tidhaahdaa war sidaasay ila tahaye niyo waxaa yeeldheh oo taladaydi taasay noqotay dheh min anusxi haddii ereygu uu ka yimid macnaheegu waa ka waana sharciga ikhlaasu ra'yi min aldishi lilmansuuxi baa la yidhaahdaa wa iithaaru maslaxatihi waa laba qodob talada aad walaalkaa u gudbinayso wixii qish iyo khayaanaa inaad ka hufto ood ka soo miirto ood ka soo dhalaaliso ood ka soo shiisho wa iithaaru maslaxatihi welibana haddii dantaada iyo ka ilo teli ku yidhi dantiisu ay isa seegaan waa inaad dantaada doorata ma aha wa iithaaru maslaxatihi ila naseexa wax lagu weydiiyey wa iithaaru maslaxati isaga maslaxadiisa waa inaad raacdo oo adiga maslaxadaada waa inaad ka tagto weeyaan labadiinna danood hadday isjeedhaanna tiisaad raacaysaa diintaa kule tiisa raac haddaad taada raacdo khayaanaad ku timid oo khayaanaad samaysay waxba ma qarinaysid markaa naseexa markaa wax lagu weydiiyo siday tahay baad u odhanaysaa u caddaynaysaa hadalkaood u tooganaysaa min haddii erayga nasiixiihi min anasxi uu ka yimid min anasxi oo nuunka la fadxiyo nasxigu waa khiyaadada waa dawaarluhu markuu marada tolayo ayaa nasxi la yidhaha nasxi ereyga nisaax waa eeg minsaxa haddaad aragto minsaxa minsaxa waa irbadda irbaddaa minsaxa la yidhaha wax lagu tolo ereyga nisaaxna waaba dunta lafteeda dunta nasxiguna waa tolidda marada la tolayo haddaba talow nasiixadu markay tolid ka timid waa maxay qofka aad u naseexaynayso meeluu ka kala go'naa sida marada kala dilaacday meeluu ka dilaacsanaa meeluu ka dhaawacnaa meeluu ka taag darnaa meeluu ka liigayey ayaa la rabaa inaad adigu hagaajisidood ninkan kala telisid baa la rabaa kolkaa halkii dawaarluhu uu marada ka talayey adigu qofkaad ka talaysaa ila tali marka lagu yidhaah diinteennu markay nasiixa inoo tahayna diinteennu inagay ina tolaysaa oo meel kasta oo aan ka liigayno ama aan ka sii daynayno ayay diintu inaga towlaysaa ayay inaga adkaynaysaa weeyaan kolka waa waa nasiixa oo waa diintu aday ku tolaysaa weeye diintu aday ku tolaysaa ama diintu aday ku siinaysaa labeentii lasoo miiray ee lasoo dhalaaliyey ayay diintu ku siinaysaa addiinu diinku wuxuu rasuulku yidhi sal allahu calayhi wasalam addiinu diinku annasiixatu waaba nasiixo waa nasiixo iyo baabah buu rasuulkeenu yihi diintu waxaa la yidhi diinta oo dhaniba waa nasiixo markuu rasuulku yidhi talow ma rubuc baa nasiixadu ma rubuc bay diinta ka tahay ma ulus bay ka tahay ma khumus bay ka tahay maxay ka tahay culimadeenna qaar badan baa qaba inuu xadiidkani rubucu diin yahay oo ninka fahma ee aamina ee ku dhaqma naseexada ku dhaqma diinta oo afar loo qaybiyey qayb ahaan buu ku dhaqmaya qayb ahaan ayuu qofkaasi ku dhaqmay saasay culimada qaar qabaan culimmadu waxay leeyihiin markii xadiidka ay eegeen war maya sidaa ma aha diinta gebigeeguba xadiikanuu ku dhan yahay arbiciinka marka la eego afartanka xadii ama saddex iyo afartanka xadii xadiikanuu ku dhan yahay oo dhammaan axaadiista aynu arki doonno ama kuwa aynu soo aragnay xadiikanay ka hoos baxayaan welibana xadiikan kelmad kamida hal kelmad bay diintoo dhani ku dhan tahay kelmadaasina waxa weeye weli kitaabihi ilaahay kitaabkiisa muxuu ilaahay yidhi markuu ka hadlayay maa faradnaa maa faradnaa fi lkitaabi min shayin kitaabka shay lagagama tegin wax alla wixii diinteenna ahaa oo dhani kitaabku inoogu yaallaa waad aragtaayoo diintu haddaba kitaabkay naseexo u tahay baa lagu yidhi waaba naseexadii kitaabka kolkaa diintii oo dhani xadiiskanay soo gelaysaa oo welibana kelmadda weli kitaabihi ah ayay kasii hoosgelaysaa dhammaan diintu waxay sharxaysaa markaa ay ka hoos baxaysaa ay ka farcamaysaa hadday tahay caqiido iyo hadday tahay cibaado iyo hadday tahay mucaamalo iyo hadday tahay akhlaaq intuba waxay ka farcamaysaa isla xadiidkan iyo kelmadda ah walikitaabihi taa ayay ka farcamaysaa culimmadu waxay yidhaahdeen acmaasha aad doonaysa inaad qabateed ilaahay ugu dhowaato mararka qaar ayay kaa dhici karaan iminka soonkan aynu soomayno haddaad soomi kari weydo dee waad iska afuri soonkiibaad iska afuri ood iska dayni laakiin naseexada marnaba kaa dhici maysa baa lagu leeyahay haddii iid ila tali lagu yidhaa ood hadli karayso ama adan hadli karayn xataa qalbigaad qofka uga naseexaynaysaa qofka muslimka ee markaad aragta jarka ka dhacaya qalbiga ayaad uga ducaynaysaa aad odhanaysaa warya halkaa ka badbaadiya haddaadan u sheegi karayn haddaadan hadli karayn qalbigaasaad qofka muslimka ah aad garab iyo gaashaan ugaga tahay kolkaa naseexadu marnaba kaama dhacayso naseexadu marnaba ilaahay bay diintu naseexo u tahay kolkaa hamoodin ilaahay aaminidda aad aaminayso rumaynta aad rumaynayso hadday tahay tawxiidkiisa iyo hadday tahay asmaadiisa iyo haday tahay sifaadkiisa intaba rumaynta aad rumaynaysaa kaama dhacayso dee markaad geeriyooto markaa unbay kaa dhaci laakiin inta aad nooshahay wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin kolkaa naseexadu marnaba kaa dhici mayso laakiin soonkii laga yaabaa inuu kaa dhaco salaadii laga yaabaa taagnidii inaad kari weyday taagnidii kaa dhacdo salaadii laga yaabaa fadhigii inaad kari weydo fadhigii kaa dhaco salaadii laga yaabaa jiifkii inaad kari weydo qalbiga ka tukan lagu yidhaa kolkaa naseexadu marnaba iyadu kama tagta meesha marnaba naseexadu meesha ka bixi mayse diintu waa nasiixada aayaad xadiidkan la macniihi ma jiraan oo inoo sheegaya inay diintu naseexo tahay nacam ilaahay aayad qur'aana wuxuu ku yidhi idaa nasaxuu lilaahi walirasuulihi idaa nasaxuu markay naseexeeyaan ee ilaahay iyo rasuulkiisaba naasix daacad a markay u noqdaan daacad markay u ahaadaan ma jiraan axaadiis rasuulka ka sugan sal allahu calayhi wasalam oo qawli ah kuwa ficilkii way noo imanayaane axaadiis qawli ah oo xadiiskan la macno ah oo sheegaysa nebigu inuu naseexada dadka faray ma jiraan saxaabigii eh, eh, jariir ibnu cabdillaahi la odhan jiray wuxuu yihi xadiidka bukhaari iyo muslim ay soo saareen wuxuu ku yidhi saxaabigaasi ilaahay nebigiisa ayaan gacanta u fidiyey oon idhi heshiis baan kula gelayaa nebi maxamedow nebi maxamed wuxuu heshiis iyo bayco igula galay buu saxaabigaasi yidhi inaan salaada oogo oon zakada bixiyo waxaa ka mid ahaa xadiidka wanusxi likulli muslimin u fiirso wanusxi likulli muslimin qof kaste oo muslim ah inaan daacad u noqdo oon u naseexeeyo oo wixii aniga caqligayga iyo cilmigaygu uu sheegayo inaan kula taliyo ayuu nebi maxamed heshiis igaga qaaday buu yidhi adigu haddaba markaad leedahay muslim baanahay ee nebi maxamedna saxaabadiisa uu heshiiska kaga qaadayay inay wanusxi likulli muslimin adiga miyayna ku saarnayn inaad qof kaste oo muslima daacad u noqoto oo welibana aad u naseexayso oo qalbi furnaan aad ku soo dhowayso oo wixii maslaxadiisa adduun iyo aakharaba ah inaad kala hadasho xadiikaa unbaa kuu yaala nebi maxamed baycada saxaabigaa un lama gelin dhammaanteen baycadu way inoo wada taallaa bayca inoo wada taal baycadaasaa laynaga rabaa markaa wanusxi likulli muslimin wey xadiikaasi waa qowliye ma jiraa xadii ficil ah oo nebi maxamed si ficil ahaan iyo dhaqan ahaana uu inoo tusay oo xadiidkan la macno ah oo diintu inay nasiixo tahay inoo sheegayaa nacam waa jiraa kaasina waxaa jira gabadh baa rasuulka u timid sala allahu calayhi wasalam nebigeenna ayay ku tidhi laba ninbaa ii sheeka yimid labada ninba waxay doonayaan guur bay igala hadleen ilaahay rasuulkiisiiyo keebaan guursadaayaad iigula talinaysa naseexay weydiisay rasuulka sal lahu diidanaa gabadha in la guursadaha o dhan waxa weye naseexa talaa la weydiiye diinteennu waa nasiixo oo sideedaad u gudbinaysaa markii tale lagu weydiiyo wuxuu yihi rasuulku sal llahu alayhi wasalam ninka hebel la yidhaahdaa fasucluukun shilin laguma ogo buu yidhi ninkaa wax dhaqaalo ah iyo wax hantiya iyo wax maal ah oo gabadha uu guursado ilan mas-uul buu ka noqone uu ku xaraystooo lagu hayaa ma jiro waxaa halkaa culimmadu ay ka qaateen eeg dhaqaala la'aantu ninka guursanaya inay dhaliil ku tahay soomaaliduba way ka maahmaaheenoo maxay odhan jireen xilo hortibaa ayaa xoola la samaystaa bay yidhaahdeen eeg xilo hortibaa xoola la samaystaa kolka waxa weeye eeg xoolahaagu inay bataan ood isku ilowdo oo ha guursan laguma leh laakiin waxa lagu leeyahay gabadhan aad guursatay haba yaraada ee meelad gelin karto kiraaad ka bixin karto kirana ha ahaatee iyo waxaad meherkeega ka dhigi karto iyo maxaanku daa biilaad siin karto haba yaraatee laakiin hadda diinteennu ku odhan maysa biilka bishii bixi ninka reer gabadh qaba diintu ma tidhaahdo biil bishiiya keen laakiin biil maalintiiya keen baa la odhanaya waayo berri inaad noolaan allaa og berri biilka berri keen lagu odhan maayo laakiin biilka maanta maalinta la joogo ayaa biilkeega keen lagu odhanaya biil bileed cidi kaama qaadi karto biil maalineed baa laakiin lagaa rabaa kol haddii biil maalineed lagaa rabo oo diintu ay ku leedahay maalintii gabadha waxaad ugu talagashay ee biil akeen dee waa dhaqaala lagaa doonaya nebi maxamed ninbaa gabadh damca inuu guursado oo meherkeegaoo waxba u waayayo muxuu ku yidhi iltamis walow khaatiman war bal fargashina ha noqdee buu yidhi eeg hadda fargashina ha noqdee kol haddaad reer samaynaysid ood guurso is leedahay fargashina ha ahaadee bal wax soo hel baa layidhi oo horta ka hel baa layidhi kolkaa eeg dhaqaaluhu xadiidka waxaad arkaysaa fasucluukun markuu rasuulku yidhi eeg waxbala'aantu ninka dhaliil bay ku tahay oo hoos bay u dhigaysaa markaa waa xaqiiqo jirta weeye ninkii kale rasuulku muxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam wuxuu ninkii kalena ku yidhi amaa fulaan falaa yadacu alcasaa can caatiqihi buu rasuulku yidhi hebelna ushaba degta kama dhigo ushaba degta kama dhigo dumarka wuu garaacaa uun ninka dumarka u daran isaga laftiisa sharafi ma agta alle ma nin wanaagsan ma aha waayo rasuulku wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam kiina ugu wanaagsani waa kiina dumarka ugu wanaagsan buu rasuulku leeyahay sal allahu calayhi wasalam qofka dee dumara eed guursatay ee reerku ee ubadkaaga hooyo ee adiga xaasku ee guriga kuu joogta qofkaa dee meel aad u dhaafto oo aad ku xumayn kartaa maba jiro qofku hadduu caqli leeyahay uu diin leeyahay marnaba qofu xumayn karo ama uu dhibi karo ama uu cadaadin karo ma aha haddaba rasuulku wuxu uhi ninkaasina u shabadegta kama dhigo xadiidkani muxuu markaa daliil u yahay ama uu ina tusayaa haddii talo lagu weydiiyo inaadan waxba qarqarinaynin haddaad naasix tahay naasix haddaad tahay waxba ha qarqarinin markaa waayo rasuulkii baad arkaysaa oo si ficil ah inta wax loo weydiiyey si toos ah rasuulku sal allahu calayh wasalam mid kasta wixii uu ogaa kaga jawaabay waxaa kaloo jira xadiidkan imaamu maalig iyo imaamu shaafici baa isku qabtay imaamu shaafici baana helay imaamu maalig oo sheekhiisiiya ayuu ka helay imaamu maalik baa u yimid ardaygiisa markaasuu i qalbigaaga ilaahay nuur buu geliyey macsiyada ka ilaaliy ha ku baktiinin xadiikanu imaamu shaafici dooda ku helay amaa fulaan falaa yadacu lcasa can caakiihi xadiikaasuu imaamu shaafici dooda ku helay sababtuna waxay ahayd ninbaa saylada tegey digaag buu soo iibsaday digaaggana hadafka loo iibsan jiray gowracasho ma aha ee waxay ahaan jirtay salaada subax buu ciyaayo inuu salaada iyo fajarka hore dadka u toosiiyo saacada lama haysanin oo saacadahani ma jirin iyo alaam iyo wax lagu buuxsadaa digaaga cidiisaa lagu toosi jiray kolkaa ninkii digaaga iibsanayee saylada ka iibsanayey ayaa kii digaaga iibinayey la hadlay oo yidhi digaagani maci badan yahay dee qaar baa aamuseeh maciyaya markaasuu ku yidhi war mar hadduu afka isku qabto islaantaydaba waan furay buu yidhi mar hadduu afka isku qabto digaagaasi islaantaydaba waa furay ninkiibaa digaaggii soo iibsaday ila waa loo akidaye gurigiisiibuu keenay digaaggiioo aamusan oon ciyaynin habeenkiie dee sida caadiga ee digaaggu u ciyo uun u ciyaya ayuu arkay inta badan aamusan ninkii digaagga soo iibsaday baa imaamu maalik kusoo kal lahay shaafici oo ardaygiisiina waa la fadhiyaa markaasuu sheekh imaamu maalik su baan qabaaye nin baan digaaggan ka soo iibsaday wuxuu idhi hadduu digaaggaasi afkaba isku qabto islaanta waan furaye dee wuu aamusan yahay digaagii in yarun buuciyayaaye saw islaantii kama furna buu yidhi imaamu maalik baa fatwooday oo yidhi ha way furan tahay shaafici oo meesha fadhiyey ayaa ninkii hoosula hadlay khayr allahas iyo sheikheene waxa weeyaan su-aasha waxaan u malaynayaa sheekhu malaa wuu ismoodsiiye islaantu kaama furna buu yidhi si hoose ula hadlo sheekha kama garab hadlin kumana qayliyeen wuu ixtiraamayey sheekhiisa ninkiibaa imaamu maali gaadhsiiye hadalkii shaafici warbalkaali buu yidhi kolkaa imaamu maalig cadho uma qaadin dee diinteenna waxaa la yaqaanay ardayga iyo sheekhu hadday doodaan ama ay niqaashaan ama ay wax isweydiiyaan ilayn diinuunbaa la doonayaaye ardaygu hadduu helo dee sidaa ardaygu sheegayuunbaa la raaci cuqdad iyo cadho iyo waad ila dooday iyo waad igu ciyaartay waxaasi ma jiraan sharaftayda waxaasi ma jiraan imaamu maalig isagaa bixiyey shaafici dhaqaalihii uu baqhdaad ku tegey ardaygiisa dhaqaalaha isagaa ka bixiyey waxaynu ognahay wuxuu ku yidhi maxaad ku tidhi gabadhu ma furmayso kolkaa wuxuu yidhi ani waxay ila tahay buu yidhi imaamu maaligo waxay ila tahay buu yidhi allah ku barakeeye ninkan lahaa digaaggi hadduu mar afka isku qabto islaantu way iga furan tahay ereygan wuxuu uga jeeday almubaalaqa walkara balaaqu uga jeeday saw ma nidhaahno inagu wax ciiddaa leeg baan kugu leeyahay si xoolahaygii de caradan ma wax leeg baad yeelan kartaa hadalku been ma aha wax ciidaa la eg markaad leedahay eg waa kinaayo waa almubaalaa walkasra baa la yidhahda almubaalaa walkasra kolka waxa weeye wuxuu yidhi ninkani mubaalaquu u jeedaye digaagu marnaba ma aamusayo uma jeedin buu yidhi waxana daliil ii abuu yidhi xadiidkii rasuulka ee gabadha uu yidhi amaa fulaan falaa yadacu lcasa can caatiqihi nebigu wuxuu yidhi ninkaasi ushaba degta kama dhigo ushaba gabadha wuu garaacaa uun ushaba degdeg kama dhig ninkani miyuuna wax cunin buu yidhi dee markuu cunayo gabadha ma isagoo dhinacan ka cunay dhinacan ninkani miyuuna salaad tukanin buu yidhi markuu salaada tukanayba isagoo ku jiru haddana gabadha garaaca ninkani miyuuna seexanin buu yidhi markuu hurdo gabadha muu garaaca isagoo hurdo khuurinaya kolka waxa weye ereygani waa mubaalaqo oo mubaalaqadana diinteennu way isticmaashay oo xadiidkaasaan ku arkay buu yidhi amaa fulaan falaa yadacu lcasa can caatiqihi ninkaasi u degta kama dhigadaa rasuulku uu yidhi mubaalaqa ka muuqata ee gabadhu waxba ka furmi mayso falaa yadacu lcasaa can caatiqihi laba macno ayay culimmadu ku macneeyeeno qolo waxay yidhaahdeen dumarkuu xoogu garaacaa qolana waxay yidhaahdeen wuu safar badan yahay xataa ninka reerka ka safra ceeb bay ku tahay markaa safarka badanee reerkaaga inaadan ka warhaynin oo reerka aad ka maqan tahay ceeb bay tahay xilligii cumar binu khadaab waxaba la soo rogay afar bilood inuuna ninku ciidanka ku maqnaan karin afar bilood wax ka badan afar bilood ninka ciidanka ah ama ninka muslimiinta safka hore ka dagaalamaya afar bilood inbuu reerkiisa ka maqnaan karaa buu cumar soo rogay laakiin nin sanad maqnaan kara ama laba sano maqnaan kara ama in ka badan maqnaan kara dee wuu diiday cumaro wuxuu odhan jiray sida ilaahay ciddada uu afar bilood iyo toban habeen uga dhigay waxa weeye xikmadda ku aasani qofka dumarkii intay nin ka samri karto ayaa afar bilood iyo tobanka ayabuu cumar yidhi kolkaa sidaa darteed yaan laga badanin buu leeyahay intaa ugu badnaan lix bilood ugu yaraa ugu badnaan lix ilaa afar bilood intaa yuuna ninku ka badsanin inuu reerkiisa ka maqnaan karo kolka xadiikaasi haddaynu nidhaahno ushaba tunka kama dhigo uu safar badan yahay ceebtu safarka badan bay noqonaysaa markaa nin ubadkiisii aan ka warhaynin oo ooridiisii aan ka warhaynin oon wakti la qaadanaynin oon wakti siinaynin ayuu noqonayaa markaa gabadhiina mucallaqay u egaanaysaa qof la qabo haddana aan la qabin ayay u egaanaysaa halkaa waxa inooga muuqda waa isla xadiiskeennan oo nasiixadii oo nebi maxamed si ficil ah uu u fulinayo ama si toose uu u fulinayo ilaahay nasiixadan ambiyada ayuu ku tilmaami jiray oo nebiyada haddaad aragtiin nebigu markuu ummadiisa la hadlayo muxuu odhanayaa mar kasta muxuu odhanayaa waan idiin naseexaynayaa buu odhan jiray eeg waan idiin naseexaynaya inii lakum naasixun amiin way badan tahay naasixun amiin naasixun amiin waan idiin naseexaynaya naseexadii maslaxadaada iyo dantaada keliya ka hadlaysay baan kuu gudbinayn ambiyada ayaa ku tilmaanaa ibliisku markii uu is yidhi aadam iyo xaawo lumi ee ay diideen ee warkiisii ay diideen laba arrimood buu ibliis ku sheegtay mar wuu dhaartay wa qaasamahumaa oo ilaahay buu ugu dhaartay marka labaadna nasiixadan oo dee shayga qura ah ayuu sheegtay inuu u samaynayo wa qaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin naseexo ayuu ibliisku sheegtay si loo aamino kolkaa naseexadu diinteennaa naseexo ahoo xagga diinta haddii lagaa soo maro dee waad aaminaysaa xagga diinta sow ibnu cumar maahay ninkii addoommadiisu markay doonayaan inuu xoreeyo masaajidun ay gelayeen ay iska ducaysanayeen mar alla markay ducaysdaan ay masaajidka galaan ay cibaadada badiyaan uunba odhan jiray waa nin wanaagsane xore xor baa tahay ibnu cumar baa loo yimid oo waxa la yidhi war addoommadani cibaado jacaylka maahee cibaadadan iyo masaajidkan xornimay ku doonayaane way ku dagayaan wuxuu yidhi xagga ilaahay ninka iga mara waanu dagmayaa buu yidhi xagga ilaahay ninka iga mara waanu dagmayaa aadam iyo xaawo markay ibliis diideen markuu dhaar iyo naseexo labadaa qodob sheegtay dhaar iyo naseexo labadaa qodob markuu sheegtay ayay aamineenay geedkii cuneen geedkii uu lahaa cuna wa qaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin waxaa la yidhi af carabiga kuma jirto kelmadda naseexa ihi macnaha ay wadato waa kelimo jaamic ah oo diinta oo dhan soo ururinaysa kelmadaa kelmad u dhiganta kelmadaa nasiixada ah kelmad u dhiganta diinta iyo luqadda toona laga soo heli maaye baa layidhi waa kelmad jaamica oo culaysgeega leh ayay kelmadani tahay waxaa la yidhaahdaa xiyaazat lkhayri lilmansuuxi lahu waa in khayr oo dhan loo ururiyo waa in khayr oo dhan layskugu soo ururiyo ninka lala talinayo ee meesha nasiixada loo gudbinayo khayr oo dhan ha loo soo ururiyo ama ha layskugu keeno can abi ruqayata waxaa laga wariyey saxaabiga abi ruqaye la yidhaa tamiim ibni owsin tamiim ibni ows ahaa addaariyi ee awowgii daari loo nisbeeyey radia allaahu allaha ka raalli ahaado canhu saxaabigaa xaggiisa allaha ka raalli ahaade eh ana nabiya nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi addiinu diinkuba annasiixatu waa nasiixo uun haddaad diinta doonayso waa nasiixo ummadda inaad u laab fayoobaato oo ummadda dantooda iyo maslaxadooda aad ka hadasho oo ummadda sida wanaagooga iyo hagaagooga uu ku jiro aad ku fikirto taasa horta nasiixadaasa lagaa rabaa marka addiinu annasiixa diintu maslaxadeennuunbay ka hadlaysaa culimada qaar waxay yidhaahdeen jumlada addiinu annasiixa ah mudaaf baa ka xadfan bay yidhaahdeen oo waxaa la soo qadarayaa cimaadu diini annasiixa diinta tiir dhexaadkeeguba waa nasiixo tiirka ay diintu ku taagan tahay ayaa nasiixo cimaad baa ay soo qadareen culimmada qaar culimmada qaarna waxay yidhaahdeen may waa mubaalaqadii aan sheegaynay oo falaa yadacu lcasaa can caatiqihidii oo kale weeyaano diin kale way jirtaaye nasiixadu iyadaa halbowlaha diinta ah oo waa xadiikii rasuulka oo kale alxaju carafa uu rasuulku yidhi sal allahu aleyh wasalam xaj haddaad doonayso waa carafa ayuu rasuulku yidhi dawaafku muuna xajka ka mid ahayn oo sacyigu miyuuna xajka ka mid ahayn oo xidhashadu miyayna xajka ka mid ahayn waa ka mid laakiin carafa way ka muhiimsan tahayo dawaafka haddaad ka baaqato caawa dee habeen dambaad dawaafi kartaa bishan haddaad ka baaqato bisha dambaad dawaafi kartaa sacyiguna waa kuula mid laakiin carafa haddaad maalinteeda ka baaqato dee maalinta dambaan tegayaa lagaa yeeri maayo sanadkii maalin qura weeye waa maalinta sagaalaad kolkaa saasaa alxaju carafa rasuulku uu yidhi sal allahu alayh wasalam addiinu annasiixana sidaasaa loo yidhi qulnaa waxaanu nidhi haddaan ahay saxaabigan tamiim ibni owsadaari qulnaa waxaanu nidhi annagoo rasuulka la hadlayna liman ayaanu nidi yay nasiixo u tahay diintu yay nasiixo u tahay ilaahay rasuulkiisiiyo qaala wuxuu rasuulku yidhi sal allahu alayhi wasalam lilaahi ilaahay ayay diintu nasiixo u tahay walikitaabihi kitaabkiisa ayay diintu nasiixo u tahay walirasuulihi rasuulkiisa ayay diintu nasiixo u tahay walia'immati lmuslimiin muslimiinta imaamiyadooda ayay diintu nasiixo u tahay wa caammatihim muslimiinta inta soo hadhayna diintu nasiixo ayay u tahay ummadda oo dhan bay kolkaa diintu nasiixo u tahay waxay culimmadu yidhaahdeen xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa ninka sheekh ee cashir dhigaya hadalka uu ku hadlayo hadday su-aali ka dhalanayso inuuna su-aashaa deg deg uga jawaabin ilaa inta laga weydiinayo haddii hadalka aad ku hadlayso adigoo mucallim ah ama sheekh ah hadalkaa aad ku hadlayso hadday su-aali ka dhalanayso su-aashaa ka dhalatay way kuu muuqataa sow ma aha jawaabteeda inaadan raacinin qaabka daraasaadka wax loo daraaseeyo ayay culimmadu ku dareen usluubka daraasaadka wax loo daraaseeyo su-aashaadaa degdeg hauga jawaabina u yara kaadi halkay ka keeneen degdeg hauga jawaabi su-aashaa xadiidkanay ka keeneen addiinu annasiixa marka rasuulku jumladaa uu ku hadlay kollay su-aal baa meesha iman doonta ciday nasiixada u tahay rasuulku waa u muuqataa su-aasha jawaabteeduye uu ka aamusay ilaa inta laga weydiinayo qulnaa waxaanu nidhi haddaanu saxaabadii nahay liman ayay diintu naseexa u tahay yay diintu naseexa u tahay oy dee hagaysaa qaala wuxuu rasuulkeennu yidhi sal allahu calayhi wasalam lilaahi ilaahay ayay naseexa u tahay sidee bay ilaahay naseexa ugu tahay waa biliimaani bihi in ilaahay la rumeeyo wa nafyi shirki canhu in ilaahay shirkiga laga anfiyo wa tarki lilxaadi fii ifaatihi wa wasfihi fii sifaatihi wa asmaa'ihi in ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisaba ilxaadka laga ilaaliyo oo laga daayo kolkaa haddaba iimaankaasi eeg ilaahay sida ay diintu nasiixa ugu tahay weeye faa'iidadu yay u noqonaysaa ma ilaahay bay u noqonaysaa maya waxaa la yidhi marka la eego faa'iidada iyo nafciga halkaa ka imanaya qofka ilaahay rumaynaya ee ilaahay shirkiga ka ilaalinaya oo innaga ah addoommada ah addoommada ayay faa'iidadii naseexadu u soo noqotay laakiin ilaahay baa ka faa'iiday odhan maysid diintiibuu ilaahay ka faa'iiday odhan mayside adigii addoonka ahaa ayaa markaad ilaahay ku toosto oo dee tawxiid sax a ah aad hesho oo si dhab ah ilaahay ad u rumayso jannaad mudanaysaa janno ayaad mudanaysaa man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakala aljanna waa iimaanka iimaankaa adigiibay faa'iidadu kuusoo noqonaysaa dukhuulu ljanna iyo oo kaa raali noqdo iyo adduunkanood nolol macaan aad ku noolaato nolol macaan falanuxiyanahu xayaatan dayiba xayaatadaa dayibada ah waxaa lagu helayaa diintanood si toosa u qaadato kolkaa faa'iidadeedu innagay inoo soo noqonaysaa waa qodobka koobaad waa lilaah walikitaabihi kitaabtiisa ayay naseexo u tahay halkaa weli kitaabihi markaynu nidhaahno kitaabkiisa oo qur-aanka ah hamoodin inuu yahay waa kutubtii ilaahay soo dejiyey een halka hore kusoo aragnay xadiiskii labaad boqoliyo afar kitaab inay ahaayeen boqoliyo afar kitaab buu ilaahay soo dejiyey bay culimada qaar qabaan boqolku waa suxuf afartuna waa kutub afarta qur-aankaaba inoo sheegay oo afartaba qur-aanka waa lagu magacaabay suxufta nebi muuse iyo nebi ibraahiimna suxfi ibraahiima wa muusa ilaahay baa inoo sheegay oo inoo magacaabay haddaba maxaa loo jamcin waaye oo walikutubihi loo odhan waaye walikutubihi kutubtiisa maxaa loo odhan waaye ee loo yidhi walikitaabihi mufrad baa la moodaa in laga dhigay mufrad maaha qaaciide usuul ah ayaa jirta oo odhanaysa mufradun mudaafun limacrifatin yufiidu lcumuum ereyga mufradka ah haddii la idaafeeyo oo shay macrifaa loo idaafeeyo jamac buu noqdaa jamac ayuu noqdaayo jamac buu isku bedelaa walikitaabihi kutubtiisa ku macnee hadaba walikitaabihi kitaabkiisa ha ku macnaynin kitaabkiisa ha odhanoo mufrad ha ka dhigine kutubtii ilaahay oo dhan bay naseexo u tahay dhe walikitaabihi kutubtiisa ayay naseexo u tahay oo sideebay naseexo ugu tahay kutubta kutubta ilaahay soo dejiyey oo dhan inaad rumayso wixii aan taxriif lagu samaynin inay xaq yihiinna aad ogaato waxa ku qoranina run inuu yahay aad ogaatood qirto haddaba naseexadaasi faa'iidada naseexadaa kutubtu ma kutubtay u noqonaysaayo kutubtaa faa'iidaysa inuu nidhaahnaa mise addoommada kutubta rumaynaya ayay faa'iidadaasi u noqonaysaayo addoommadiibaa faa'iiday oo ka faa'iiday baa la naseexadii addoommada ayay u noqonaysaa halkanna sidii aynu nidhi ilaahayna faa'iidadu uma noqonaysee addoonkay faa'iidadu usoo noqonaysaa sidiioo kalead halkanna odhanaysaa faa'iidadu addoommaday usoo noqonaysaa yo kutubta uma noqonayso walikitaabihi iyo kutubtiisa walirusulihi walirasuulihi iyo rasuulkiisa ayay diintu naseexo u tahay ama rusushiisii oo dhan ka dhig jamaca rusushii oo dhanna inaad rumayso naseexo waxay ugu tahay diinteennani waxay inafaraysaa rususha oo dhan inaynu rumayno nebi maxamed inuu xaq ahaa inaad ogaato inuu rasuul ilaahay soo diray inuu yahay inaad ogaato wax kastoo ku hadlayna run iyo xaq inuu yahay wmaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa nebi maxamed hawe raace ma ahayn hawadiisa kuma hadli jirin wax alla waxa uu ku hadlaana waxyi samada looga soo waxyooday inuu yahay inaad qirto weeye halkan faa'iidadu yay u noqonaysaa haddaba markaad nebi maxamed rumayso sal allahu calayhi wasalam naseexadan diintu ay naseexo u tahay rususha rasuulkana way u noqon ummadda rasuulka rumaysayna way u noqon naseexadan faaiidadeedu labada darafba way noqonaysaa labada darafba faaiidadu way u noqon waayo rususha sideebay faa'iido ugu tahay markasta oo rasuulka ummadda raacday ay badato oo dee ummaddan rumaynaysaa ay sii badato ajrigiisa iyo darajadiisa iyo ilaahay rifcooyin iyo mansilo ayuu siinayaa ka sarraysa inta kale nebi maxamed waa kii lahaa tanaakaxu takaaharuu fainii ubaahi bikum lumam warisguursada waad badnaanaysiine anna ummadaha kaleaan idinku faanaya ummadayda ummadaha kale ka badan baan odhanaya kolka waad arkaysayo inta rasuulkeenna rumaysay markastay badato rasuulkiibaa kugu faanayaba oo ummadihii kale kuugu faanaya kolkaa faa'iidadu xagga rasuulka iyo xagga addoommada labadaba way u noqonaysaa nasiixada waxa laga faa'iidaya walia'immati lmuslimiin muslimiinta imaamiyadoodii ayay diintu naseexo u tahay baa lagu yidhi imaamyadana diinteennu naseexay u tahay haddaba imaamyadani a'immadu waa jamcu imaamin wey imaamkana waxaa loo yaqaanaa man kaurat atbaacuhu ninka taageerayaal badan leh ayaa imaam la yidhaahdaa imaam ama kan salaada ina tukinaya ee masaajidkao dhani uu wada taageersan yahay ee uu wada raacsan yahay ee codkiisaa unan dhegaysanaynen ficilkiisa uun eegayno waa cajiib salaadu waxa weeye waa waxdada midnimada islaamka meelaha laga qaata ayay kamid tahay midnimada islaamka ummad mar wada rukuucaysa mad wada sujuudaysa mar wada xidhanaysa mar wada istaagaysa mar wada jeedsanaysa mar wada foorarsanaysa midnimada ummadda weeyaan waxdada iyo midnimadu waa waxa ciziga iyo sharafta iyo karaamada iyo maamuusta lagu helo haddaad aragto ummad ku baaqaysa ummaddu inay kala tagto ama ay kala daadato ama ay isnacdo waxaad tidhahdaa salaaduba nooma sheegaysa sidaa ila waxa ugu kooban ee diinteenna inooga muuqday caqligaagu arkaya waa salaada salaaduba kumana gaar idh kala xidhxidha war imaam inoo samee unbaa lagu leeyahy ummadda ha la mideeyo ha la wada tukaduunbaa lagu leeyahay kolka ummadda lama kala eriyo ummadda waa laysku keenaayo ahdaafta diinteennay ka mid tahay xaqiiqatan qodobada dad badani markay diinta ku wareeraan ama ururada jiro markay ku wareeraan qofka caqliga lihi waxyaabo fudud oo uu miisaanka ku saari karo wax ku qiimayn karo ayaa jira mar aragto ummad ummadda kale eriyeysa xaqiiqatan inayna diin ahayn waxa ay sheegayaan kale erigaasi diin ma aha waa hubaal dee diinteenni wataa masaajidka kugu soo xeraynaysa salaadda isku xidha inale ee imaam samaysta inale hadday cibaadadaadii ay imaam ka maarmi weyday dee umuurahaagii kalena imaamay ka maarmi imaam ka maarmi maysoo midnimo lagama maarmayo marley midnimo iyo waa in wuxdo la ilaaliyo wey haddaba markaa aynu nidhaahno weli weliaimati lmuslimiin culimada qaar aimadaa waxay ku macneeyeen waa imaamyadii iyo khulafadii iyo dadkii madaxweynayaasha ummadda caalam alislaami hogaaminayey ee muslimiinta ahaa kuwaa weeyaan weliaimati lmuslimiin naseexo siday ugu tahay iyaga laftoodu inay diinta ku toosaan iyaga laftoodu inay diinta ku toosaan haddii ay qalloocdaanna ummaddan ay hogaaminayaan inay toosisay diinta u sheegaan u usacabagaraacun lagu odhan maayo waa runtaa dhe lagu odhan maayo ku dheh waxa weeye wixii khalad ah u sheego waxaad tidhaahdaa waxani diinteenna waa garab marsan yahay waayo rasuulkeennu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam jihaad waxa ugu fadli badan muxuu rasuulku yidhi waa kalimatu xaqin cinda suldaanin jaa'irin nin boqor ah ama madaxweyne ah oo jaa'ir ah kelmad xaq ah oo hortiisa laga yidhaa ayaa kamida waxyaabaha jihaadka ee ugu ajriga badan ayaa ka kamida xajaaj binu yuusuf imise nin buu dilay oo ku yidhi waad gar daran tahay dee cabdulaahi bnu zubayr baaba kamid ahaa cabdulaahi bnu zubayr oo ku yidhi anta safiihun musallad ereygaasaa lagu dilay ninka ah anta safiihun musallad ereygaasu isticmaalay cabdulahi bnu zubayr allah u naxariistay waa saxaabi sidaad garanaysa abibakar uu awow u yahay oo ina abibakar ay dhashay nabi maxamed calayhi salaau wasalaam uu adeeru yahay oo inaabtigii uu dhalay cabdulahi bni zubayr aabbihii uu kamid yahay casharatu mubashiriina biljanna tobankii ninee jannada loogu bishaareeyey aabbihi hadduu garanka iska saaro garanka hadduu iska saaro feedhihiisaa marka la arka lama eegi kari jirin inta waran iyo fallaadh iyo seef ku taalla markii dambe aabbihii zubayr laangaruu yaro ahaan jiro saasuu u dhutiyi jiray wuxuu ku jiray toddobadii nin ama sideedii nin ee maalintii beder nebi maxamed markii dee gaaladu ay hareereeyeen wuxuu idhi gaashaanka haddaan waranka rasuulka kaga qaban kari weyno feedhaha iyo shafkaanu udhigayno nu kaga qabanaynay buu idhi shafka iyo feedhaha ayaanu u dhigaynay oo waranka rasuulka ku socda ama leebka ku socda aanu u dhigaynay buu yidhi lama eegi kari jirin inta waran iyo fallaadh ku taalla haddaba a'immada waxay diinteennu nasiixo ugu tahay in iyaga laftoodu ayna is-isdhiganin oo ninku hadduu maangaab yahay markay iskugu toosto wax ka dambeeyana uu waayo kibir iyo qoob iyo jiidhjiidh buu arrinkaasi la galaa kolkaa ninku inuu aakhiradiisa eego oo hadduu isagu wadanka ugu sarreeyo ilaahay koonkan abuuray inuu ka sarreeyo isagana lagu imtixaanayo addoommadana lagu eegayo awooddiisana una ku tagri farin sidaa inuu egdareemo ayay diintu dareensiinaysaa a'immada nasiix iyo faa'iiday u tahay imaamyada markaa raciyada iyo dadkan kale ee uu hogaaminayana inay imaamnimadiisa ictiraafaan oo isaga ayna ka hormarin oo samcan wadaacan ay yidhaahdiin ay aqbalaan waxa uu u soo jeediyaba ayay diintu amraysaa kolka waxa la leeyahay aimati lmuslimiin faa'iidadu labada dhinacba way u noqonaysaa labada dhinacba way faa'iidayaanoo faa'iiday joogayaan imaamyaduna way faa'iidayaan dadkii ay hogaaminayeenna way faa'iidayaan diinta markay labada guruba qaataan imaamku ka baqi maayo dadkani inay ku kacaan dadkuna ka baqi maayaan imaamkani awoodda uu haysto inuu dadkan ku dulmo abibakar markii xilka loo dhiibay khilaafada kelmadaha cajiibkaa ee uu ku hadlay wuxuu yidhi ninka daciifkii ha ogaado adduunka ka ugu awoodda badan inuu yahay waayo daciifku awoodda uu wax ku qabanaya waa awoodda dowladda buu yidhi ciidanka dowladdaad isticmaali oo maxkamadda dowladdaad isticmaali oo dembi baadhaha dowladdaad isticmaali haddaad daciif haddaad xaqle tahay xaqle xaqle daciifa ah haddaad tahay oo diin cadaaladna xukunkani uu ku samaysan yahay ogow dhaqaalayaridaada iyo reer la-aantaada iyo guruub la-aantaada iyo maxaanku idhaahdaa waxaasoo dhan ha ku fikirin waxaad ku fikirtaa dowlad cadaaladii hadday jirto xoogga dowladdu inuu xoogaaga yahay waa abibakar kelmadii koobaad uu ku hadlay weeyaan waxaa kaloo laga hayaa inuu yidhi ninka qawigii ihi ha ogaado hadduu dulmi samaynayo ka ugu taagta daran inuu yahay waayo kanuu ka xooga badan yahay lama dagaalamayo dowladdaa la dagaalamaysa kolkaa waxa wey waa kelmado dhaxalgal ah oo abibakar uu ku hadlay oo aad u koobnaa oo runtii lala yaabay oo xataa kelidii talisnimada kasoo horjeeda waayo abibakar markii uu yii markuu kacay muxuu yidhi kelmadii u horreysay nii wulliitum wullitu calaykum buu yidhi aniga ayaa weli la iga kiin dhigay arrinkiina aniga ayaa lai dhiibay walastu bikhayrikum kii idinku khayrka badnaana ma ihi eeg kolkaa abibakar inii wulliitum wulliitum eeg ma odhan anaa isa sharaxay un ma odhan anaa ciidanka kasoo dhex olaystay ma odhan anaa saxaabada kasoo dhex baxay ma odhan anaa reerka iyagu meesha isoo geliyeen ma odhan inii wulliitu meesha waa lay keenay cidi keentayba waa majhuulba waa lagu soo tuuray oon waa loo gartay oon inii wulliitu eg isagu isma keenin diinteennu ma ogola ninku inuu isa soo sharaxo ninka isa soo sharaxee doorta yidhaahda lamaba doortaba waayo maslaxad kalaa meesha ugu hoos jirta hadduu ninku isa soo sharaxo inii wulliitu calaykum walastu bikhayrikum istibdaa walastu bikhayrikum taa ma haysa walastu bikhayrikum kelidii talisnimada ayay la dagaalamaysaa baa layidhi wuxuu eeg inuuna dadka ka khayr badnayn inuuna ka fiicnayn inuuna ka mudnayn hadda isagoo inaga khayr oo ummadeena nebi maxamed dabadii ninka ugu khayrka badnaa ah ayuu haddana tawaaduc malaaig hadda ama ismaba ogayndhe ama tawaaduc bay ka tahay dhe walastu bikhayrikum ma ihi kii idinku wanaagsanaa hawsha waa laydiin dhiibay uun fulinunbaa laygu dhiibay shaqada aan fuliye kii ugu habboonaa ma ihiye ugu wanaagsanaa buu leeyahay waa waxa weeyaan runtii kelmad aad u qiimo badan oo hadda madaxweyneyaasha muslimiinta sheeganaya aan laga helaynin in afkooga ka soo baxdo laga heli maayo nin kastaa kursiga ugu fadhiisto raganima ay keentay buu odhanaya nin rageed baanahay buu odhanaya nin jileec baa ila tartamayey buu odhanaya eeg waxa weeye kolkiiba dhinac kalu u dhigayaa meesha laakiin sidaa abibakar lagama yaabo in warka loo dhigo weli aimati lmuslimiin muslimiinta imaamiyadooda ayay diinteennu nasiixo u tahay oo iyaguna ummadda way badbaadin ummadduna iyaga way badbaadin ilaahay diintiisana way ku toosayaan labada dhinacbana faaiidadu way usoo noqon wa caammatihim dadweynaheennii kale ayay diintu nasiixo u tahay oo dadweynihii oo dhan ayay diinteennani nasiixo u noqonaysaa haddaba ereyga caammi ihi waa ayo ayaa la yidhi iyo a'immati lmuslimiin imaamyada iyo rasuulka inta aan ahayn ama ganacsata ha ahaadaan ama ha ahaadaan dad kale oo iska dad dhexe ah oo dabaqaadkii kale ha ahaadaan wacaamatiin bay soo hoosgelaysaa diinteennu nasiixo ayay u tahay wa caamati lumma ummadda oo dhan wa caamatihim waxaynu nidhi yaa laga reebi a'immada iyo rasuulka ayaa laga reebaya dadkeennan rasuulkeen ummaddeennan rasuulkeennii sala allahu calayhi wasalam iyo imaamiyadeenna inta aan ahayn ayaa wa caamatihim looga jeedaa culimmadu waxay isweydiiyeen dhammaan nasiixadii shan baa loo qaybiyey ciday nasiixada u tahay marka la eegayo shan baa loo qaybiyey ilaahay bay nasiixa u tahay laam baa lagu daray lilaahi baa la yidhi kutubtay nasiixa u tahay laam baa lagu daray weli kitaabihi baa la yidhi rasuulkay nasiixo u tahay laam baa lagu daray weli rasuulihi baa la yidhi aimati lmuslimiin bay nasiixo u tahay laam baa lagu daray weli aimati lmuslimiin baa la yidhi caammadii dadweynihii ayay nasiixo u tahay laamkii baa laga daayey halkaa nebi maxamed laamkii uu ka daayay kuwa kaloo dhani laam bay siteen laakiin wacaamatihi markii la marayey laamkii waa laga daayey xikmadda ku jirtaa waa maxay sababta dadweynaha laamka looga daayay ee kuwa horeo dhan laamka loogu daray maxayba weeyaan waxay culimmadu yidhaahdeen laamka markii laga daayey taabic baa laga dhigayaa caamadu waa taabico imaamyaday taabicu yihiin kolka kol haddii xarfulcadafkii taabicay ka noqdeen oo xaggii laamkii laamkaa hore aimada ah laamka aimada ah uuni iyagana ha jiro oo kaa un ha raacaan haddii la yidhi xaqiiqadiibaa la ishaarayaa inay dadweynahani muluugtooda taabicu yihiin waxaa la yidhi haddii boqorku hagaago ummaddu way hagaagtaa hadduu boqorku xumaado ummaddu way xumaataa kolkaa ummaddu iyo dadweynuhu sidaba waxay taabicu yihiin oo la ishaaraya aimada ayaa la ishaaraya aimadaasay taabicu yihiin halkaa weli a'imat lmuslimiin oo aynu nidhi khulafadii iyo boqoradii weeyaan aynu nidhi muxadisiintu macno labaad bay halkaa keeneen weli aimat lmuslimiin macno labaad bay keeneen oo waxay yidhaahdeen weli aimat lmuslimiin imaamyadaasi waa imaamyadii diinta bay yidhaahdeen imaamyadii diinta imaamyada xagga diinta imaam ku ihi waa culimadii weeyaan diintu nasiixay tahay oo culimadiibay nasiixo u tahay sidaasay markaa u dhigeen sideebay culimada diintu nasiixo ugu tahay in ummaddu ay culimada maqasho oo hadalkooga la qaato oo ixtiraam loo muujiyo oo la sharfo oo la soo dhoweeyo oo laysgarab taago ayay helayaan markaa kolkaa ninkan culimada isbarbar taagayaana ilaahay agtigiisa abaal iyo ajri baa u yaalla culimada laftooduna markay yihiin culimada diinta ku toosan ee culamaau suu ayna ahayn waxaa la yidhaahdaa ragga dharka culimada xidhay ee magaca culimada ku shaqaysta magaca culimada ragga ku shaqaysta raggaa looma jeedo waayo imaamu shaatibi markuu toddobada qiro ka hadlayey kitaabkiisa xirusulamaaniga muxuu lahaa markuu ka hadlayay takhayarahum nuqaaduhum kulla baaricin eeg raggii la xushay ee qur-aanka loo xushay markuu ka hadlayay muxuu yidhi takhayarahum takhayara waa tafacala tamarada wuu isbukaysiiyey takhayara waxa isku kalifay inay doortaan nuqaaduhum sariflayaashii sariflayaashii xagga diinta sariflaha xagga lacagta aynu naqaanaa sow maaha sariflaha xagga diinta nuqaad la yidhaahdaa eeg kuwa lacagta sarifaa waa kuwa lacagta ta xun iyo ta wanaagsan kala garanaya saa markaad ugu dhiibto ninka dee ganacsaduhu lacagta jeebka kuma rito uun dhinacbuu ka eegaayo waa sarif leh haddaba diinteennuna bay leedahay dad aqoonyahan ah oo baariciina bay diintu leedahay wuxuu lahaa toddobada qilo markuu ka hadlayay imaamu shaatibi takhayarahum toddobada imaam waxa doortay buu yidhi nuqaaduhum sariflayaashii diinta takhayarahum nuqaaduhum kulla baaricin nin kastoo baarica oo cilmiga ku sarreeya ayay soo doorteen muxuu kolkaa tilmaanta labaad ee lagu doortay ka dhigay u fiirso walaysa calaa qur'aanihi mutaakilan ninka aan qur'aanka wax ku cunaynin ninka aan diinta wax ku cunaynin ninkaa ayay culimada qur'aanku doorteen toddobada qaari ee la doortay quraada toddobada ah tilmaanta ugu weyn ee lagu doortay waa qur-aanka wax kuma cunaynin bal eeg hadda kolkaa haddaba haddii magaca diinta lagu shaqaysanayo oo diinta magaceegii dhaqaale lagu raadinayo oo qofkii uu uga faa'iidaysanayo dee waa ganacsadeen eh, si khaldan u ganacsanaya weeyaan culimmadu aad bay uga digaano waa waxyaabaha laga naxe ilaahay laga magangala wey iminka adigoo intaa dukaan yar tagtay dukaanki yii caagad biyaa iga iibi waa mooye sixo laba kun baa la siiya may anu sheekh baan ahay kuniga sii sheekh baan ahay kuniga sii war adiga sheekhnimadadan iyo aqoontaadan diinta leedahay ilaahay bay idiin dhexaysaaye adiga ilaahay idiin dhexeeye weeyaane dee ummadda ha ku baksin oo ummadda sidaad ula mucaamaloonaysa sidii ummaddu ay u mucaamaloonayeen ula mucaamalo walaysa calaa qur'aanihi mutaakilan waa sifada laga eega dadka ahludiinka ah waana sifada toddobada qaari ee culimadeenna sabca qiraa'aadka lagu doortay waa walaysa calaa qur'aanihi mutaakilan weeye waana sifo ambiyadu ay sheegan jireen inaad ogtahay mooyaane nebi kaste muxuu odhan jiray markuu ummaddu diinta u dhigayo markuu la hadlayo ama diinta uu barayo ya in ajriya ilaa cal allah aniga abaalkaygu ilaahay buu saaran yahay adiga abaalkaama raba buu odhanayay kolka in ajriya ilaa cala allah baa la rabaa abaalkayga ilaahay baan ka helayaaye ilaahay dartii ayaan doonaya waxaan inaan u baahiyo ama aan u dhigo rawaahu waxa wariyey xadiikan muslimun muslim ayaa wariyey waana xadiiska keliya ee saxaabigani kitaabka muslimka uu ku leeyahay bukhaarina waxbaba kuma leh allaahuma isagoo mucallaqa inaynu sheegno mooyaane insha allahu tacaala casharkeennii halkaa ayuu inoogu joogi doonaa hada wsal allahuma wslama cala nabiyina muxamed